alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi wslama wbacd وطلبna amsi axada min اlإkhwaan xafida شhayئa min أxaadiiث الmuwaطأ وlam najid minkm أxada xafida xadiiثa waaxida hada laa ystaqiim walaa yصx أqرأ عalaykum kalimaة للإimaam الshaafiعي rawaahu imaam abu bakr alaajuri fii kitaabihi xikaayaat can ashaafici yaquul bisanadihi samictu اlmusaniya yaquul samictu الshaaficiya yaquul aafat اlmutacalimi اlmalal alaafa alatii tadkulu cala اlmutacalimi alatii tamnachu min taxsiili اlcilmi almalal وقلة صبره على الدرس والنظر ثم قال الملول لا يكون حافظا الإنسان الذي يمل ولا يستطيع أن يستمر في الدروس ويجتهد في الحضور لا يكون حافظا وإنما يحفظ من دام درسه من دام أو أدام الدرس والمراجعة والقراءة هو الذي يحفظ وأما الإنسان الذي يسمع ويجلس ساعة ثم ينصرف ويكون هذا آخر عهده بهذا الكتاب فإنه قد لا يستفيد كبير شيء ولا يحفظ شيئا وإنما يحفظ من دام درسه وكد فكره وأجهد ذهنه وأتعبه في مراجعة المسائل واستحضار القضايا وسهر ليله وسهر ليله يعني إنسان يجتهد في البحث والمذاكرة والمطالعة ويصل ذلك الليل بالنهار ولكن laa naxnu naqra'u wa nuطaalicu fi الnahaar walaa fi leyl huna yaquul wasahara leyluhu laa man rafaha nafsah laa man araada an yuriixa nafsahu wa yuctiqaha min aljiddi والاجتihاadi fي طaلب الcilm faإna hada qad laa yastafiid kabiira شhayءi waqad xadaanii ashaykh almuxadid cabdulqaadir alarnaa-ud raximah اllah ana almuxadid fi الshaam qabla ashaykh اlalbani kaana yuqaalu lahu badrudiin alxasani almuxadid alakbar wa kaana ashaykh cabdulqaadir raximah اllahu miman adrakahu watatalmad calayhi waاstafaada minhu qaala kaana yudarisu fii awaa'ili amrihi fi ljaamici alumawi wa kaana lahu xalqaة fiihi fasaأalahu axad الnaasi yowma can xadiiثi fi الصaxiixayn faqaala lahu laa acrifu hada اlxadiid faqaala lahu cimaamaة طawiilaة calىa jahlin faadix anta tudaris wayajtamicu cindaka annaas walaa تدري حديثا في saxiixayn وأنت مدرس يقول فأثرت هذه الكلمة في نفسه أي تأثير وأنف من هذه الكلمة وفارق دمشق وجلس في قرية من ريف دمشق يقال لها حرصت يقول جلس في غرفة عشرين عاما xata istadhara asaxiixayni kamaa yastadhiru alfaatixata uma rajaca ilaa dimashq wabada'a yudaris wa kaana fi ljaamici alumawiy buqcatun aw mowdic yudarisu fiihi wayajlisu fiihi aclamu nnaasi bilxadiid wa hada aljaamic alumawiy min almasaajid التي أنشئت في fii cahdi بن bn الملك walacalahu laa من هنا إلى مدرسة المروزي فكل أحد ممن يريد أن يدرس يجلس بقعة فيها ولكن هناك بقعة يسمونها قبة النصر لا يجلس فيها إلا أعلم الناس بالحديث فلما رجع إلى دمشق وبدأ يدرس في الجامع قالوا هذا أعلمنا بالحديث لا laa budda an yajlisa fii hadihi almantiqa aw fii hada almowdic wayudarisa fiihi alxadiid yaquul fajalasa fii hadihi albuqca yudarisu saxiixayn min xifdihi wa kaana ayضa min man tawallaa mashiikhata daari اlxadiiث اlashrafiya alatii tara'asa calayha alxaafid abu camr min aلsalaax fii أwali binaa'iha yaquul wakaanat lahu gurfaة wakaana fii gaayati الtawaaduci wاltaqashufi wاltasahudi xataa inahu kaana yajlisu fii hadihi اlgurfa wayaأkul alakalaat almutawaadicة walaa yukhaaliط الnaas wabnuhu kaana ra'iisa اljamhuuriya aana daka ibnuhu ra'iisu اljamhuuriya wahuwa yajlisu fii gurfati mutawaadicati yaquul idaa jaaa ibnuhu yazuuruhu laa yadkulu calayhi wainamaa yajlisu maca annaasi xata ida kharaja min gurfatihi lisalaatin aw darsin yusalimu cala annaasi wa min baynihim ibnuhu wahuwa ra'iisu jumhuuriya falaa budda annana naqra' wanastafiid wanuطaalic wanaxfad ayضa almuطaalacatu wاlqiraa'aةu faqad laa takfii walaakin laa budda min alxifdi cala alaqal taxfaduuna xadiiثa min kulli baab axsanu min cadam اlxifd qaala alimaamu malik can abi الzinaadi can alacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm qaal idaa tawadaأa axadukum falyajcal fii anfihi maءa فليوتر هذا حديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي الزناد ومن أبو الزناد ها عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن عن أبي الdwسي أن رsuuل الlhi صل ل سلم qال إdا توضأ أxadكم فlyجcل في أنفihi mاءa وhada huوa الاsتنشhاaq ثuma ليnتfir ليkرiج hada الماءa min أنفihi وmaن اsتجmra falyuutir إida أraada أxad أn ystنjiya بxijاaraة أو ma أشبهa ذlika min الmuزilaaت فليجعلها وترا وهذا الاستنجاء بالحجارة أو ما أشبه ذلك من الجوانب فإنه خاص بالاستنجاء وبتنظيف المخارج وأما سائر النجاسات falaa yustacmalu fiiha alxijaaratu aw maa ashbaha dalika falow anna insaanan tanajasa hawbuhu aw badanuhu aw musallaahu fainahu laa budda min isticmaali ilmaa'i walaa yakfiihi an yuziilaha bilxijaarati wa kaana alistinjaau bilxijaarati min caadati aglabi أغلب المهاجرين من الصحابة رضوان الله عليهم فكانوا يستخدمون الحجارة في الاستنجاء وكان الأنصار رحمهم الله يغلب عليهم طابع الوضوء والاستنجاء بالماء لأن منطقتهم كان فيها الماء أكثر من مكة حتى إن بعضهم كان يستنكر أو yubcidu nafsahu can اlاstijaa'i bilma ruwiya can xudayfata radia allahu canhu annahu qiila lahu atastanji biاlmaa'i faqaal idan laa tazaalu yadii natinatan ida istanjaytu biاlmaa'i faina yadii qad takunu fiiha raa'ixa gayra jayida walaakin kulu dalika waasic man araada an yastanjiya biاlxijaarati falahu dalik waman araada an yajmaca baynahumaa falahu dalika walacalahu andafu waaطhar qala alimaamu malik can ibni shihaabi can abi idriis alkhawlaaniy can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal man tawada'a falyastanfir wman istajmara falyuutir hada xadiis rawahu imaam malik can ibni shihaab can abi idriis alkhawlaani wa huwa caa'id llahi ibnu cabdillaahi abu idriis alkhawlaani yaquulu anahu wulida fii xayaati الnabiyi salى اllahu alayh wasalama wa bitaxdiidi yowma xunayni walaakin lam yuktab lahu an yalqى rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama watahbuta lahu sharafu الصuxba wainamaa kaana taabiciya mukhadraman raximah اllahu wa kaana caalima الshaami bacda abi darda radi allahu canhu can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal man tawada'a falyastanfir wamacna dalika an yastanshiqa huma yastanfir waman istajmara falyuutir wa qowluhu istajmara min aljimaari wa hiya alxijaara wa macnaahu isticmaalu اljinaari fii isaalati annijaasati waqad qiila ina cabdاllahi bna cumar radia allahu canhu kaana yafhamu min hada altabakur wa huwa annahu ida araada an yatabahara fainahu yatabakharu aw yubakhiru hiyaabahu aw jasadahu halaaan fakaana yadunnu ana alistijmaara yashmalu alistinjaa'a biاlxijaarati wayashmalu ayda atabahura fakaana yastanji wayuhallif wayatabahar wayuhallif ayda qaala yaxyaa samictu maalikan yaquul fi rajuli yatamadmadu wayastanfiru min garfatin waaxidatin inahu laa ba'sa bidalik low ana rajulan araada an yatamadmada wayastanfira min garfatin waaxida min akhdatin waaxida aw min kafin waaxida fainahu laa ba'sa bidalik walow araada an yatamadmada min kafin waya wayastanfira min ukhraa aw yastanshiqa min ukhraa falow dalika wاlmru waasic qaala imaamu malik anahu aw inahu balagahu ana cabdاllaahi bna abi bakri ana cabdالraxmaan bna abi bakrin dakla calى caaئishaةa zawji الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam yowma maata sacd bnu abi waqaasin فدعا بوضوء فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار هذا الحديث من بلاغات الإمام مالك raximah اllahu yaquul inahu balagahu ana cabdiraxmaan ibna abi bakrin wa huwa lam yudrik cabdiraxmaan ibna abi bakrin yaquul abu cumar bn cabdilbar hada alxadiid aladi yquulu imaam malik inahu balagahu can cabdiraxmaan ibni abi bakrin rawaahu salim addowsi wa huwa wain kaana fiihi inqiطaac min jihati alimaami maliki ila anahu macruufun muttasilun min gayri alxadiidi alimaam malik waqad balagahu can cabdiraxmaan ibni abi bakrin wcabdiraxmaan huwa shaqiiqu caaishata radia allahu canha waqad ta'ahara islaamuhu xataa aslama qubayla fatxi makkata fi sanati ahaaminati tuwufiya fii sanat halaain wahamsiina fii طariiqi makkata faj'atan فhda الxadيiث وin kana fiihi انqiطاع min جihaة الإimaam malik إilا أnnahu mutaصil macruuf min xadiidi salim addowsi wa salim addowsi lahu asmاء kahiira yuqaalu lahu salim ibnu cabdillaahi mawlى dows ويuqaaل lah sاlm mولى النصriyiin ويuqaaل lah sاlm mولى malik بn أws بn xadaثاn النصrي ويuqaaل lah sاlm sablaan lahu asmaaء kaثiira faإida raأyta mثalا isma min hadihi wa isma aakhara fii sanadi aakhar falaa tadunna ana anahmaa rajulaan walaakinahu ismuhu jaءa calىa anxaaءi kaثiira fahada الxadiiث rawaahu ibn abi di'bin can cimraan bni bashiir can saalimin sabalaana qaal kharajna maca caaishata raximaha allahu ilaa makka wa kaana takhruju macahaa aw tukhriju macahaa yaxya ataymi yusallii biha faadrakaha cabduraxmaan bnu abi bakrin faasaaca cindaha alwuduu faqaalat caaishatu yaa cabdaraxmaan asbiq alwuduu'a fainii samictu rasuula allahi sala allahu alay slam yaquul weynu lilacqaabi min allaah hada alxadiid haakada sanaduhu wa huwa mutasil can ibni abi di'bin can cimraan can saalimin can caaishata walaakinahu ruwiya aydan biwaasitatin bayna yaxya bn abi kahiir wa saalim rawaahu abu salma fafii bacdi alasaniid yarwiihi abu salma ibn cabdiraxmaan can salim wa fii bacdi turuq yarwiihi yaxya bnu abi kahiir can saalimi mubaasharatan fafiihi shayءu min alikhtilaafi fii sanadihi yaquulu alxaafid abu cumar ibn cabdilbar wاsawaabu fi hada alxadiidi can yaxya bn abi kahiir ma rawaahu الأwزaaciyu وxarb bn shadaad وxuseyn الmcلم وshaybaan fainahm اtafaquu fiihi farawowhu can yaحya can salimi can caaئiشhaةa laa dikra لأbi slmةa fiih walaysa xadiiثu cikrima mima yudfac لأnnahu qad yajuuzu an yakuna yaحya bn abi kaثيir samicahu min abi slmة can salimi can caaئiشhaةa ثuma samicahu min salimi faxadaثa bihi canhu can caaئiشhaةa idan hada alxadiid axyaana yuujadu fii bacdi asaaniidihi can abi salamata can saalimin can caaishata wa fii bacdihaa yaxyaa can saalimin can caaishata bixadfi abi salama wayuxmalu hada calaa ana yaxyaa samica min abi salamata can saalimin faxadatahu axyaana haakada kama samicahu biduuni waasitatin min saalimin mubaasharatan can caaishata faxadatahu haakada walaa tucallu طariiqaة min hadihi طurqi bukraa fakilaahumaa aw kilta طariiqatayni صaxiixaة saliima idan xadiiثu maalik صaxiixu wa huwa macruufu wa rawaahu من غير طريق عائشة كثيرون من الصحابة منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص فدعا بوضوء يقال إن عائشة كانت تريد أن تصلي عليه فمر بجنازة سعد على بابها وكان عندها عبد الرحمن أخوها faaraada an yatawada'a faasaa'a fi lwuduu'i aw lam yusbiq fi lwuduu faqaalat lahu caaishata axsini lwuduu wa asbiq fainii samictu rasuula اllahi sala allahu alayh wasalam yaquul weylun lilacqaabi min annaar alxadiidu aladii bacdahu qaala alimaam malik can yaxya bni muxamed bni طaxlaa can cuثmaan bni cabdiraxmaan ana abaahu xadaahu anahu samica cumar bna alkhaطaabi yatawada'u bilmaai wuduءa lima taxta izaarihi hada alxadiid rawaahu imaam malik can yaxya bni muxamed bni طaxlaa yaquul huwa taabiciyu qaliilu اlxadiidi jidda hada yaxya bni muxamed bni طaxlaa can cuثmaan bni cabdiraxmaan wa cuثmaan ibn cabdiraxmaan huwa cuثmaan ibnu cabdiraxmaan ibnu cubaydillaahi ataymi cuhmaan ibn cabdiraxmaan ibn cubaydillaahi ataymi wa abuuhu cabduraxmaan ibnu cubaydillaahi ataymi huwa akuu طalxa ibnu cubaydillaahi ataymi waqad sabaqa bina aw sabaqa lana ana jadda alimaam malik malik ibnu anas ibnu abi caamir abu caamir alasbaxi malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi caamir malik ibnu abi caamir taxaalafa maca man maca maca man cabdiraxmaan ibnu cubaydillaahi ataymi wa hada cuثmaan huwa walad cabdiraxmaan cuثmaan ibn cabdiraxmaan ataymi ana abaahu xadaahu anahu samica cumar bn khaaab yatawada'u bilmaai wuduءa lima taxta izaarihi wa qowluhu yatawabba'u bilmaa'i wuduu'an yacni yastanjii bilmaa'i limaa taxta izaarihi yacni yastanjii bilmaa'i wakaannahu samica camaliyata alistinjaa bilmaa'i fayaquul annahu samica cumar yatawabba'u bilmaa'i yacni yastanjii bilmaa'i wuduu'an limaa taxta izaarihi yacni yuasil cawratahu qaala yaxyaa wa su'ila aw su'ila maalikun can rajulin tawada'a fanasiya fagasala wajhahu qabla an yumadmida aw gasala diraacayhi qabla an yaksila wajhahu faqaal ama aladii gasala wajhahu qabla an yumadmida falyumadmid walaa yucid gasla wajhihi wa ama aladii gasala diraacayhi qabla wajhihi falyaqsil wajhahu huma liyucid gasla diraacayhi xataa yakuuna gasluhumaa bacda wajhihi ida kaana fii makaanihi aw bixadrati dalik su'ila alimaam malik can hadihi اlmas'ala wa hiya ana rajula tawada'a fanasiya fagasla wajhahu qabla an yumadmid gasla wajhahu wa nasya almadmada hada su'aal الsu'aal الثaanي gasla diraacayhi qabla an yagsila wajhahu gasla yadayhi qabla an yagsila wajhahu fasu'ila can hadihi اlmas'alة wa fiiha fi اlmas'alaةi الأuulى cadamu الtartiibi bayna alwaajibi waالsunة almadmadaةu sunة alaysa kadalik wa gaslu اlwajhi waajib fahaahunaa qadama الrajulu alwaajiba وtrka أو نسي المضمضة والمسألة الأخرى أنه لم يرتب بين الواجبات فإن غسل الوجه قبل اليدين وها هنا غسل يديه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه يعني أنه إذا تذكر بعد أن غسل وجهه أنه ترك المضمضة فإنه يعيد المضمضة lianna almadmadata mutacalliqa bilwajhi aydan walaa yucid gasla wajhi wa ama aladii gasla diraacayhi qabla wajhihi falyaqsil wajhahu uma liyucid gasla diraacayhi liannahu laa budda min atartiibi bayna alwaajibaat xataa yakuuna gasluhumaa bacda wajhihi إida kaana fii makaanihi aw bixadrati dalika yacni ida kaana fii nafsi almakaan aladi tawada'a fiihi aw bixadrati dalika almakaan fainahu yuratib wa yagsil wajhahu huma yagsilu yadayhi wa hadihi almas'ala wahiya altartiibu fii gasli acdaa'i alwuduu'i mima ikhtalafa fiihi ahlu اlcilmi يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر وجملة قول مالك في هذه المسألة أنه يستحب لمن نكس وضوءه ولم يصلي أن يستأنف الوضوء على نسق الآية ثم يصلي فإن صلى ثم ذكر ذلك لم نأمره بإعادة الصلاة لكنه يستحب له استئناف الوضوء على النسق لما يستقبل ولا يرى ذلك واجبا عليه الإمام مالك وأبو حنيفة يريان annahu laysa biwaajibin atartiibu bayna acdaa'i اlwuduu falow ana rajulan qasla yadayhi uma qasla wajhahu wanakasa alwuduءa haakada uma صallaa fainana laa na'muru biicaadati الsalaati wa buطlaani wudu'ihi hada qowl imaam malik wabu xaniifa وقال الشافعي وسائر الأصحاب إلا المزني وأحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام وإسحاق بن راهوية وأبو ثور يقولون كلهم من نكس وضوءه عامدا أو ناسيا لم يجزئه ولا تجزئه صلاة حتى يكون وضوءه على نسق الآية إذن الإمام مذهب وأبو حنيفة الإمام مالك وأبو حنيفة لا يريان هذا الترتيب وإنما هو من باب الاستحباب والندب والإمام الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وكثير من الفقهاء يرون أن الترتيب لا بد منه فلو أن رجلا نكس وضوءه فإن وضوءه غير صحيح وصلاته غير صحيحة ولا بد من أن يرجع إلى الوضوء فيتوضأ كما أمره الله ثم يصلي وقد ساق الإمام الحافظ أبو عمر مناقشات طويلة جدا بين هؤلاء fii ana alwaawa laa tufiidu tartiiban lianna allaha subxaanahu wa tacaala catafa alacdaa'a bacdaha bibacdin bilwaawi fayanطaliquun min ana alwaawa laa tufiidu tartiib waakharuuna yucaariduuna hada alistidlaal wayaquuluun ina hada wain kaana axyaana laa yadulu cala tartiibi ila ana ficla اnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama kaana bayaanan limuqtada alaayati walam yurwa can nabiyi sala allahu alayhi wasalam aw lam yunqal annahu tawada'a wuduu'an mankuusan marata waaxida fii cumrihi fadalla dalika calaa ana anabiya sala allahu alay slama kaana wudu'uhu lmuratabu libayaani alaayati walaa yasixu alwuduءu lmunakas وqad aطaaluu fi اlkalaami wاljawaabi haؤulaaءi yuriduuna calى haؤulaءi وhaؤulaءi yuriduuna calى haؤulaaءi وفي الأخير يقولون نحن نقول من صلى بوضوء على الترتيب فإن صلاته صحيحة وذمته بريئة ونحن على هذا الأصل وهو أن ذمته تبرأ وصلاته تصح بالوضوء المرتب فمن يرى أن الوضوء غير المرتب فعليه الدليل min ficli nabiyi sala allahu alay wasalam aw min qowlihi qaala yaxya wasu'ila maliku can rajuli nasiya an yumadmida aw yastahira xataa sallaa faqaala laysa calayhi an yuciida salaatahu lianna hada mustaxabun walyumadmid aw liyastanfir lima yastaqbil in kaana weriyeen walaakinahu fi lmustaqbal yanbagii an laa yufarita fi sunnati وأن لا يترك المضمضة والاستنشاق ففيما يستقبل من الوضوء فإنه يجتهد في المضمضة والاستنشاق ولا يتركهما وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة هذا الباب عقده الإمام مالك لبيان أن النوم ينقض الوضوء قال الإمام مالك عن أبي الزناد can ilacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalama ida stayqada axadukum min nawmihi falyagsil yadahu qabla an yudkilahaa fii waduu'ihi فإن أحدكم لا يdري أين bاtت يdه hذا الxadيث رwاه الإmام mالك عن شيخ أبي الزناد can alacraj cabdiraxmaan bn hurmus can abi hurayrata ana nabiya sal slam qaal ida istayqada axadukum min nawmihi falyagsil yadahu qabla an yudkilaha fii waduu'ihi wa kaanat caadatu asaxaabati radia allahu canhum anahum kaanuu yatطaharuuna aw yatawada'uuna min alaaniyati almaftuuxati laysa alabaariiq faumira an yugasiluu aydiyahum qabla an yudxiluu aydiyahum fi lmaa'i xataa laa yataakara almaau ida stayqada axadukum min nawmihi falyaqsil yadahu qabla an yudkilahaa fii waduu'ihi faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu wa huna haara khilaafun bayna alfuqahaa fabacduhum yaquul ina hada min baabi alistixbaabi waannadbi falow ana insaana adkhala yadahu fi lmaaءi alqaliil faina almaءa laa yafsud walaa yanjus wqad khaalafa sunة وأsاء الاsticmaal وqاala الإimaam الxaسن البصrي وbعض أhli الظاahir إn hada الmaءa yfsd وlaa يجuز أn yتوضأ bه bal ynbغي أn yuriiqahu الmasألة الأخرى hal hada الnوم huwa khاaص bالnوم الleyl أو أnhu yشmل nوم الleyl وnوم النهاar qala الإimaam أحmed in hada khاaص bنوم الleyl لأن الbaytuutata laa تustacmalu إila fi الleyl وqad naqluu can الإimaam imaam الlغة alkhaliil بn أحmed alfarahidi أnahu yaquul yuqaalu baata yafcalu kada wakada إida facala bالleyl faqala الإimaam أحmed إna hada الqowla tashhad lahu lغة وأna hada الnowma inama huwa nowm الleyl falow أna إnsاana naama fi النahaar ثuma اstayqada وأraada an yatawada'a fainahu laa maanica an yudkila yadahu fi اlinaa'i qabla an yaqsilahu waqad qaala alaakharuuna ina hada laa farqa fiihi wa ana nawma alleyli wa nawma annahaari kulluhu sawa wainamaa hada min baabi alirshaadi wannadbi fayanbagii liman araada an yatawada'a wa qaama min nawmi alleyli aw nawmi annahaar fainahu yustaxabu lahu an yaqsil yadayhi qabla an yudkila yadahu fi lmaa'i waqad uhira can alimaam can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan lamaa xadasa abu hurayrata bihada alxadiidi qaala lahu fakayfa yasnacu bilmihraas faqaala lahu acuudu billaahi min sharik almihraas huwa alxajar alkabiir aladi nuqira fiihi wawadaca fiihi almaa walaa yumkin an yuziilahu min makaanihi xataa yaqsila yadahu khaarija almihraas faqaala lahu hada arajul famaada nasnacu bilmihraas faqaala lahu acuudu biاllaahi min sharika wa fii hada التنبه لما كان عليه الصحاaبة رضوان اللhi عليهم من التمسك بالسنة والرد وتغليظ القول calىa man yafhamuuna minhu annahu qad yucaaridu sunnata bira'yihi aw bicaqlihi aw bidawqihi aw biwajhihi wamaa ashbaha dalik faqaala lahu acuudu biاllaahi min sharik wayushbihu hada ma dakarahu alxaafi abu alxaafid alciraaqi fii kitaabihi طarx التkrيb fii sharxi التqrيb ana rajula min الزanaadiqة samica bacd almuxadiثiin wahuwa yuxadiثu bihada الxadiiثi faqaala lahu anta taqulu fii xadiiثika ayna baatat yaduhu wa ana adri ayna baatat yadii baatat yadii calىa sadri hada الزindiq araada an yctarida calى hada الxadiiث الnabowi faqaala hadihi اlkalima الshaniica qaal ana acrif ayna baatat yadi faqiil inahu baata fi leylati alqaabilati waqad istayqada min nawmihi waqad adkhala kafahu fii duburihi walciyaadu billah falinsaan yaxdar min an yactarida cala asunati asaxiixati athaabitati can اnnabiyi sala allahu calayhi wasalama biayi qowlin aw biayi ra'yin aw biayi dawqin qala imaamu malik can zayd bni aslam ana cumara bna alkhaaabi qaal idaa naama axadukum mudajacan falyatawaba hada alxadiid rawaahu alimaam malik can zayd bni aslam waman huwa mara bina hada zayd bn aslam mawlaa cumar bn khaaab ana cumar radi allahu canhu qaala idaa naama axadukum mudajacan falyatawada idaa naama alinsaan waqaama min nawmihi fainahu yanbagii an yatawada وهذه المسألة أيضا مما اختلف فيها الفقهاء كثيرا وطال الجدال والنقاش في النوم هل هو ناقض في حد ذاته أو إنه مظنة لنقض النوم وقد ذكر أبو بكر بن العربي أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من 12 قولا ولكن الحاصل من هذه الأقوال أن النوم إذا استغرق فيه الإنسان وذهب شعوره فإنه يتوضأ ويعتبر هذا ناقضا لوضوئه وأما من يقول بأن من نام على هيئة من هيئات الصلاة فإن صلاته أو فإن, وضوءه لا يبطل فإن هذا أمر لا يتحدد فقد ينام الإنسان قاعدا أو مضجعا أو ساجدا ويذهب, ويذهب شعوره أو يذهب شعوره وتخرج منه الرائحة ولا يدري وقد ذكر قصة ظريفة في هذا الصدد الإمام أبو عمر عن أبي عبيد القاسم بن السلام يقول أبو عبيد الفقيه القاسم بن السلام أنه كان يقول إن الإنسان إذا نام جالسا فإن نومه لا ينقض وضوءه يقول كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام يقول يوم الجمعة ونحن ننتظر الصلاة جاء رجل فنام عندي فخرجت منه الريح رجل جالس ولكنه قد خرج منه شيء ولا يدري فلما استيقظ قلت له قم فتوضأ فقال لم أنم كنت صاحيا ولم أنم فقلت له بلى وقد خرجت منك ريح fajacala yaxlifu anahu maa kaana minhu dalik abadan yaxlif anahu lam yakhrij minhu shay bal qaala lii bal minka kharajat qul anta aladii kharajat minka hadihi alumuur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 yaquumu min almadjici yani min nawmihi qaala yaxyaa qaala maaliku alamru cindana annahu laa yatawada'u min rucaafin walaa min damin walaa min qayxin yasiilu min aljasad walaa yatawada'u ilaa min xadaثin yakruju min dakarin aw duburin aw nawmin hada khulaasatu ma dakarahu alimaam malik fii nawaaqid alwuduءi fayaquul alamru cindana أنه لا يتوضأ من رعاة يعني الدم الذي يخرج من الأنف إذا خرج من أنفه دم فإنه لا يبطل وضوءه وهذا أبو عمر يعترض على هذا القول ويقول إن الخلاف كان معروفا في المدينة الإمام مالك يقول الأمر عندنا ويشير إلى علماء أهل المدينة أو علماء المدينة ولكن يقول هذا الخلاف أيضا كان مشهورا في علماء المدينة ولكنه عند الإمام مالك لا ينقض الوضوء ولا من دم دم يخرج من سائر جسده فإنه لا ينقض الوضوء ولا من قيح ووسخ يخرج من دمه ويسيل من الجسد فإن هذا أيضا لا ينقض الوضوء ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر إذا خرج الحدث من ذكر أو دبره فإنه ينقض وضوءه أو نوم أيضا النوم مطلقا هو ناقض عند الإمام مالك لأنه هنا لم يفصل وإنما قال أو نوم وقد ذكر أبو عمر أن الإمام مالك أيضا أن الملامسة بشهوة ناقضة عند الإمام مالك ولكن هنا ذكر المسائل المشهورة في نقض الوضوء يقول إن أيضا المس مس mas almarأati bishahwati wahada qaydun cinda almalikiya laabudda an yakuuna bishahwa man masa imra'ata bishahwatin faina wudu'ahu naaqidun aw muntaqadun cinda alimaam malik walakinahu dakara alaxdaaث ah, almashhuura قال الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ فهنا ذكر الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان ينام جالسا ولا بد من حمل هذا النوم على النوم الخفيف الذي لا يزيل شعوره ولا يتطرق إلى قلبه كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ نكتفي بهذا القدر في الموطأ ونأخذ درس المصطلح إن شاء الله